وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إسو سميع وحو مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له حين قورتي نزلت أي صودكتي آية المتلاعنين لودي اللي عانتميي aayadoodu markay soo degtay waa aayadaha i suuratu nuur oon soo sheegnay aayadahaasi markay soo degeen waxaan maqlay buu ihi nebiguu dhahaya sal lla alay wasalam ayuma imra'atin haweenay kasta oo adkhalad gelisay calaa qowmin dad korkood man cid u soo gelisay laysan aan ahayn minhum ayaga aan ka mid ahayn ilmo ayna dhalin bay ku soo dartay oy meel kale ka keensatay ayay iyagii kusoo dartay oo nasabkii iyo eh, gurigii reerkii kusoo dhex dartay ayuma imra'atin oo adkhalad gelisa calaa qowmin man cid gelisa laysa minhum aan ka mid ahayn falaysad mayna ahaanin haweentaasi min allaahi alla xaggiisa fii shay-in shayna kuma sugna xagga alla wax alla waxay haysatay waxay ku sugan tahay ma jiro walam yudkhilhaa mana gelinay mana gelinaya allahu alla jannatahu jannadiisa gelin maayo ilaahayna jannadiisa oo gelin maayo ayib macnaa waxa weeyaan ilmo uuna ninku dhalin iyo intay kusoo dartay u qarisay yay ka dhigtay inuu isagu dhalay sidaasay marka reerkii ugu soo dartay way ilmo ayna iyagu dhalin wa ayuma rajulin nin kasta oo jaxadda diida waladahu ilmihiisa diida والحال هو علمه ينظر او فيرنيو اليه اسا حقيسا او فيرنيو اما والحال هو اسغو ينظر او فيرنيو اليه علمه او فيرنيو اسغو فيرنيو اركيا او اوغ انو علمه سيهي معنى ساس لغا ودا حقيقه وايما رجل او جحد ديده ولده علمه سانكر او ديده وهو ينظر اسغو فيرنيو اليه حقيسا احتجب الله الا اسك حجابه عنه حقيسا maalinta qiyaamada وفضحه ونا فضيحين على رؤوس الأولين والآخرين بني آدم كقوة أقدم بي إيا قوة أقوه الرئي مضحوظ يعني كركضو إيقو ذا أركي أيو الله كفضيحين وفضحه وفضحه أما فضحه وفضيحين على رؤوس الأولين والآخرين كوي هرئي قوة ضمبي مضحيضو ذا كركض بمعنى هرتو ذوي ayaa lagu fadeexaynaya iyadoo la wada arkayo oo meel cad ayaa lagu fadeexaynaya oo alla ku fadeexaynaya akhrajahu waxa soo saaray xadiidka abu daawud wa soo saaray wan-nasaa'i wa ibn majah wa sahahahu waxa sahihiyay ibn kadalika waxa sahihiyay al-hakim ala shart muslim ku sahihiyay dhahabi wa ku wafaqay waxa kale sahihiyay al-imam fi al sida uu xaafidku talqiiska ku sheegay xadiidku laakiin ilaa ku jirta sanadkiisa nin la yiraahdo Abdullah ibn Yunus oo majhuul ah baa sanadkiisa ku jira sidaas daradeed baa xadiidku uu dhaif leeyahay waxa dhaifiyay Sheikh Albani alayhi rahmatullah wuxuuna aad u qariibsaday xaakim sida uu ugu saxiixiyay ala sharti muslim iyo dhahabi sida ugu waafaqay iyadoo sanadkiisa nin majhuula ku jiro sida ay u saxiixiyeen wuxuu leeyahay wax la yaab leh طيب xadiidku wuxuu leeyahay shaahid buu leeyahay ibnu maajah iyo keyrkii soo saaray isagana sanadkiisu daciif laakiin shawaahidda xadiidka uu leeyahay in lagu taxsiiniyo way suroobi kartaa leanna ciddatu shawaahid baa jira oo sanadkoodu uusan maqaal ka marnay sanadkooda dacfi ku wada jiro marka way isxoojin karaan taqriiban walow sheekh albani uu xadiiska daciifiyey sidaa sheegnay xadiidku waciid adag buu wuxuu ka jeedinayaa dadka haweenka gogosha ninka iyo nasabkiisa kusoo daraya ilmo uusan dhalin waana midii fi suurati eh, muxuu ahaay mumtaxina aakhirkeeda aayaddii baycat nnisaa nabigu sal lla lay slam markuu baycada la gelay yaa ayuha alnabiyu ida jaa'aka almu'minaatu yubaayicnaka cala an laa yushrikna biاllahi shay-a walaa yasriqna walaa yazniina ولا يقتلن أولادهن walaa ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydihinna wa arjulihinna walaa ya'tiina bibuhtaanintaas bay culimmadu waxay ku fasiraan tafsiirka ilmo uuna ninku dhalin inay ku soo darto ay soo geliso oy been abuurato sidaa markii ayadda tafsiirkeeda laga dhigo waxay noqonaysaa arrimihii waaweynaa ee nebigu dumarka uu beecada kula galay ballanta kula galay ayayba ka mid tahay masaladan marka ma sahlana ayib qaybtiisa dambena ninka ilmo uu dhalay isagoo og inuu dhalay diidayay ku saabsan tahay waana tii aan xalay soo sheegnay ilaahay wuxuu ku ciqaabayaa inuu iska xijaabo aakharana uu fadeexeeyo maxaa yeelay dulmi baa ku jira labada arrimood inay xaaraam yihiinna waa maxallu ijmaac culimmadu isla ogolyihin tan dambe inay ninka xaraam ka tahay ta horena inay haweenta xaraam ka tahay waa laysla ogol yahay oo hadal kama joogo maxaa yeelay labadaba waxaa ku jira ta horena waxaa ku jira nasabkii oo la qasayo la khalkhalgelinayo ta kalena waxaa ku jira markii ilmo uusan dhalin ninka nasabkiisa lasoo geliyay axkaam badan baa ka laasimaysa axkaam aad fara badan baa ka laasimaysa ilmihiisii oo kaleu noqonaya marka axkaam fara badan baa ka laazimiyo dulmi wada ah waxaasoo dhan bay marka haweentu xambaarsanaysa ilmaha oo uu ninku dhalo og yahay inuu inkiro oo diidana waxaa ka dhalanaysa dulmi ilmihii la dulmiyey xale ilmuhu inuu nasab yeesho oo abtir yeesho oo xuquuq yeesho oo biil yeesho oo masruuf yeesho oo dhaxal yeesho waxaasoo dhan inaad ka mancisaa waa dulmi dulmigaana muxuu ahay xaraam isagana macna sidaas weeyaan la islama diidana marka inay xaraamta وعن عمر رضي الله عنه قال yani waxaan soo marnay markaan soo marraynay licaantanka ilmuhu waxaa nidhi wuxuu ku waayi karaa nasabka aabihii inuu licaantamo oo dhaarihii shantaa intuu maro uu ilmaha anfiyo uu isu diido ma dhalin yidhaahdo ma dhalinoo afka keliya aan ahayne inuu shantii dhaarood maro sidaasuu ilmuhu uu kaga isaga kaga gu'i karaa hadduu ka dhaarto sidaa uga dhaarto ilmuhu markaa hooyadiibuu ku abtirsan sidaasuuna nebigu sameeyey sal alay waslam ilmihii aabbihii diiday hooyadii baa loogu abtiriyey iyada iyo qaraabadeeda isdhexlayaan halkaasaa la aadinaya macnaha sidaas weyaan ayib masalada kale baraarujinta mudan waxay tahay furqada iyo kala tagga labada ruux ee licaantamay waxay timaadaa markay intay maxkamad tagaan horteeda kulli caamtamaan kadib bay furqadu timaadaan laakiin dad badan oo soomaalida caamadeeda ka mid ah baa waxay u haystaan mas'aladaasi khalad oo laxday u haystaan oo waxay u haystaan hadduuba ninku haweentiisa zino ku sheego oo zino ku tuhmo ama uu ku gano oo qadfo inayba ka furantayba marka waxay ku leeyihin sheekh uuba i qadfayba ninkaas miyuu i qabaa soo kama furni qadaf keliya laguma furmo ninku hadduu reerkiisa xumaan ku sheego zina ku sheego haddii dacwadu maxkamad gaadho in la jeedlay ahayd sooma siddeetan jeedo la mariyo hadduu caddayn keeni waayo hadduu caddayn keeni waayo hadduu qirto haddii maxkamadda la geeyo uu qirto in la jeedlo haddii uu caddayn keeno markhaatiyo keeno iyo caddaynteediina in haweenta la jeedlo macnaa la dilaan dhihi laha oo dhagax lagu dilo Ah, ila zinadii baa markaa ku cadaatay haddii markaa uu qiran waayo ku adkaysto caddaynna uu waayana licaanka baabkeedii baa la marinaya waan kaan soo sheegnay sooma licaanka kadib unbay furqadu timaadaa ama inta ka horraysa uu i caayay iyo hooyadaybuu caayay iyo muxuu ahaayey dadka nagibu wax ka sheegay iyo waxaas furitaan kuma yimaado waa arrin afxumo oo edabdarra ah oo dembi ah laakiin furitaanku kuma yimaado macnaa saa wax furmaan وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا ايا قال وحوري يا رسول الله رسولك الهي ان امراتي عن عمره وعن عمر رضي الله عنه قال وحوري من اقر روحي قرة بولده علمه سقرة طرفة عين البرقسي آه البرقسي مدقابا والبرقسي روحي قرة علمه سئنو ضعي فليس ما أهان له إساق وما an yanfiyahu marka kadib inuu diido akhrajahu waxa wariyay albayhaqi baa wariyay wa huwa isagu hadithun wa huwa hasan way wa hasan oo umar ku eg mawqufun ala umar way sanadkiisu waa hasan buli haafid tayib sida uu sheegay haafidku sax ma hadithku ah. sanadkiisu hasan ma aha waa dhaif sanad لأنه waxa sanadkiisa ku jira nin la yiraahdo Mujalid ibn Sa'id oo dhaif ah xaafidka laftiisa fi taqriib wuxuu ku yiri laysa bil waqad wa taghayyara fi aakhir umrihi nin xoog badan ma habu marka ninkaas sanadka xadiidku ku jira oo ku wareegaya sanadkiisu sidaas daraaddeed waa athar dhaif way sanadaha waa dhaif tayib laakiin waxa xoojinaya athar kaleeto oo cumar laftiisa laga warinayo bayhaqi baa soo saaray can ibni shihaab azuhri can qabiisata bni du'ayb wuxuu yidhi qabiisa wuxuu ka warramay cumar ibnu khadaab wuxuu ka sheegay annahu qadaa fii rajulin ankara walada imra'atihi wa huwa fii batniha cumar wuxuu xukumay nin ilmo xaaskiisa uurkeeda ku jira ilmo e, xaaskiisa uurkeeda ku jira ayuu inkiray ma dhalin buuri ilmihiina weli urku ku jira uma actarafa bihi markii kadib ayuu haddana ictiraafay wahuwa fii baniha intuusan ilmihii weli dhalalin iyuu haddana wuxuu yidhi anaa dhalay markii horena muxuu yidhi ma dhalin wuu inkiray soo isla mar dambu haddana ilmihii ma dhalaninoo uurka ku jiro wuxuu yidhi anaa dhalay waa ilmahay xataa idaa walada ankarahu markuu ilmihii dhashay oo banaanka yimidna wuu inkiray ha soo mar saddexaad ma ma dhalin buu waa imse goor laba goorna wuu inkiray marna wuu qiray soo ma oo wuu ogolaaday ayib faamara bihi cumar bnu khadaab ayaa amray amar buu ku bixiyey muxuu amray in la jeedlo fajulida amaaniina jalda siddeetan jeedal baa lagu dhuftay siddeetan jeedal xaggee ka timid siddeetanka jeedal waxay ka timid intuu haweentii ilmihii uurkeeda ku jiray ma dhalin yidhi bimacnaa way sinaysasinaysa soo maha ilan dabaylima uuraynin soo ma way sinaysatay waay haddana isagii isagiibaa isburiyeyoo wuxuu yidhi anaa dhalay soo ma isagii baa marka tuhmadii uu haweenta tuhumay buu ka noqday markaasuu ictiraafay inuu ku been abuurtay halkaa horta waxaa ka timid in sideetan jeeda lagu dhufto عمر انت halkaas u mariyay waa mid kadibna yani fajalada 80 jaldatan li siryati been awratku iyada ku sabeeyay sideetan jeedada baa lagu dhuftay thumma alhaqa biha waladaha ilmihina asagu halashi wuxuu weligaaba muxuu ahaay rafo warwareeg ilmaha adaa dhalay mar diidi karta اثر كاسي وحو ليه حافظ بن حجر عليه رحمه الله في تلخيص الحبير وحو ليه اسناده حسن سند كيس وحسن marka asarkan iyo kani labadoodu way isxoojino cumar bay ka sugan tahay inuu xukumay ninku marba hadduu hal mar ilmihiisa ictiraafo inuu dhalay dib dambe laga ogolaan maayo inuu inkiro bilbiqsi xataa hadduu ictiraafo oo uu qiro inuu dhalay wixii intaa ka dambeeyo qiraalka umbaa lagu soconaya inkiraadda dambena waxba kama jirto ayb waana mujmac intaa waa laisla ogolyahay hal mar hadduu ictiraafo inkiri dambe inaysan soconin intaa waa lasloo goliy ayib bal bacdu ahlilcilmi waxayba haleeshiiyeenoo kala mid dhigeen ilmuhu markuu dhasho kadib hadduu aamuso oo markiiba uusan anfiinoo ka dhaaraninoo dhihin ma dhalin shib buu yidhi xoogaa markii la joogay buu yidhi ma dhalin socon maayo bay leeyihi leanna markuu dhashay baa la rabay ama intuu urka ku jiray inuu anfiyo ka dhaarto marba hadduu dhashay oo u aamusay ilmahaasi dib dambe uma inkiri karo halkaasay culimada qaarkood mariyeen leanna sukuutkaas baa wuxuu kutusaya baylen yaa qiraal kutusaya halkaasay mariyeen waana masale meesha ku jirto shareecadu asal ahaanba dadaal aada u fara badan waxay ku bixisaa ilmaha nasabkooda in la ilaaliyo ah, ilmaha in nasabkooda la xifdiyo oo nasabkooda aan la seejinin oon abtirkooda la seejinin bay shareecadu aada ugu dadaashaa inta loo heli karo abtir saxa in lagu dadaalo waa wixii uu taa ku waayi karana waa inay tahay wax cad oo banaanka yaalloo licaan saas macana anfin uu iska anfiyey oo dhaaraha uu maray unbuu ku waayi karaa wey macana sidaas وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا ayaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina imra'atii haweenaydaydi xaaskaygii in imra'ati xaaskaygii waladad waxay dhashay qulaaman wiil bay dhashay aswada oo madow riwaayada waxay ku dartay bukhaari wa innii ankartuhu waanan inkiray buuri qoonsaday wiilkaa dhalashadiisa yacni hooyadiina way caddahay duquna waa caddiya wuxuu inkirsanyah marka madowga xagee buu xogaa marka wuxuu tuhunsan yahay ama nin midow haweenta kuusoo dabamarayo ilmahani meesha kasoo jeeda shakigaasa ku dhaca ayib qaala markaasaa nebigu wuxu yuri sal lla alay wasalam hal kuu sugnaaday min ibilin wax geela maleeda ninku reebaadiyo geel dhaqatu ha geelu yaqaanay markaasuu nebigu wuxuu yuri sal lay slam geel maleeda qaala wuxu uhi nacam ha geel waa le qaala wuxuu yidhi famaa alwaanuhaa midabadeedu maxay geelu ma isku midaba mise waa kala midab duweyn qaala wuxuu yidhi xumrun اه وعسعسيه جيم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها دحده ما يهي من اوراق mid oo muxuu ahaayay ee bacla yani awraqa waxa la yidhahdaa waa madowga aan aadka ahayn madow aan aad ahayn oo waxoogaa yani busta carrada u yara eg baa la yidhahdaa macnaha xogaa waxaa ku yara jira midab qasan wey macnaha hal fiiha ma ahaaday min awraqa mid midab kaale ma ku jira qaala wuxuu yidhi nacamha qolyo midab kale waa ku jiraan oo waxoogaa madow iyo midab kaloo isku jira qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam faannaa sidee buu daalika kaasi ku ahaaday buui kuwa midabka kalaa xaggay ka yimaadeen say ku yimaadeen bal sheeg adugu qaala wuxuu yidhi lacalahu waxaa laga yaabaa nasacahu inuu dhufsaday oo jiitay cirqun asal hore cirqigu waa xididka la yidhahda lakiin waxaa laga wadaa asal hore hooyooyinkii ayeeyooyinkii iyo awowyadii kuwii uu ka soo farcamay markaasa nabigu wuxu wuxuu sal alay slam falacalla waxaa laga yaabaa marka ibnu ibnaka wiilkaaguna haadaa ee kan ah nasacahu inuu jiitay oo uu dhufsaday cirqun asal hore soo saas ma ah, baa tusaale lagu siiyey warku waaba iska cadceeyo fahmi muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray bimacnaa yani midabku sidiisaba asalkii hore marka loo noqdo aadam sida xadiidka nabiga ku asaxay sal alay wasalam aadam abulbashar baa midabadan ka koobnaa caradii laga abuuray baa midabadan ahayd ilaan dhulku soo qaar madow male qaar madow buu leeyahay qaar cas buu leeyahay qaar cadna buu leeyahay carradan marka intaa ka kooban baa aadam laga abuuray xadiiska nabiga ku cad sal alay wasalam carruurtiisii marka waxay ku timid carradii laga abuuray midabkeedii bay ku timid kuwa madow isagaa dhalay kuwa cadcad isagaa dhalay kuwa cascasna isagaa dhalay sooma asalkaasay marka u wada noqonaysa haddii meel ka sokaysaba ayna jiidanin waxaa dhici karta ilmahaaga inuu jiido asalkii aadam laga abuurayo abulbashar ah sooma marka lacallahu nasacu cirqun taasi ilmahaagana waxaa dhici karaysa asalkaasaa jiid waxaad marka islaanta ka rabtaa maa macana jooji warkaa wafii riwaayati waxaa وفي رواية وحا كسوة muslim u sugnaaday wa huwa isagu yucaridu wuxuu sarbeebayaa بأن yanfiyahu inuu ilmaha diido markuu leeyahay haweentaydii ilmo madow bay dhashay muxuu u socdaa waxoogaa wuxuu rabaa inuu sarbeebo inuu afka ku dhuftana ma rabo oo inuu afka ku ballaadiyo haweentaydii way sinaysatay oo ilmaha madowgay dhashay nin kale ka keentay inuu yidhahdo afka ku ballaadhiyana ma rabo warkiina inuu nabigu weydiiyo rabo xogaa marka sarbeeb buu isticmaalayo wuxuu sarbeebayaa ilmaha inuu diido saas macna وهو يعرض وحسربابيا بأن ينفيه إلمها إنه ديدو أنفيه وقال وحر في آخره حديث آخر كيس رواية مسلم وحر ولم يرخص نبي مر رخصينين وننك وأقلاني لم يرخص مر رخصينين نبي له إساق مر رخصينين في الانتفاء ديدو منه إلما حجس ilmaha inuu anfiyo iska fogeeyo oo sidaa ku inkiro nabigu uma ruqsayno sal alay waslam waa u diiday saas man ayib xadiidka waxaa laga faa'iidaysan muxuu ahaayey dadka marka wax loo caddaynayo darbu lamhaal ah, tusaalayaasha si macnaha fahamka loogu soo dhaweeyo aad buu nabigu isticmaali jiray sal alay qur-aankuna aad buuba isticmaalaa ah, yani waxa weye si dadka macaanida loogu soo dhaweeyo fahamkeeda waxay garanayaan in tusaale loogu sameeyo oo ninkani geel buu garan midabadiisoo kala duwan su-aal baa ka timid haddii masaladii markiiba waa garta nabigu waa u sharxay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa laga qaadanaya sidoo kaleeto ilmaha qaraa-in sababteed laguma diidi karo ilmahaagu iime eka iyo midabkaygii male iyo midab aan reerkuba lahaan jirin buu ku soo daray iyo warkaasi wax ilmo lagu inkiro maaha laana midabka iyo wejigu siduu u eg yahay iyo xubnahan iyo waxanoo dhan laazim ma aha labada dhashay inuu u ekaado asal horuu u ekaan karaa oo ayayooyinkii iyo awowyadii iyo abtiyaashii adeer melahaasu aadi karaya saas macna laazim ma ayib culimada qaar ka mid ah baa waxay leeyihiin hadday tuhumo jirto oo haweenta uu zino ku tuhunsan yahay inay gogol dhaaftay uu tuhunsan yahay tuhmadaa uu qabo kadibna ninkii uu ku tuhunsanaa ilmo u eg meesha yimaado markaasi waa qariino u saamixi karta inuu ilmaha anfiyo oo ka dhaarto laakiin waxay waa inay tuhmana jirto tuhmadaasina cidduu ku tuhunsanaa ilmuhu u ekaado markaasaa waxay leeyihiin waa loo idmi karaa ruksana waa heli karaa inuu ilmaha anfiyo baxdu ahlicilmi baasaa qaba amaa qaraa'in keliya ayadu meesha kuma jirto waa taa nabigu diiday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya waana masalada hadda meesha loo keenee qadafka wuxuu qadaf noqdaa markuu hadalku ku cad yahay qadaf laakiin markay sarbeeb tahay sarbeeb tahay qadafnimo laga soo qaadi maayo leeyahay sidaasay u daliishanaya khaasatan markay arrintu tahay nin iyo xaaskiisa markay udhaxayso bacdu ahlicilmiba waxay qabaan tacriibka iyo sarbeebta in la qaban oo qalaf tahay khaasatan weliba qaarkood waxay sii sii qabaan markii ruux ajnabiya aada sarbeebto ood zino ku sheegto sarbeeb ahaanna ku sheegto qaar baa markaa qabanaya laakiin xadiiska waxaa laga faa'iidaysan arrintaa sarbeebta ah nebigu ninka sal lla lay slam uma qabanin oo dee haddii loo qabto waxaa la dhihi lahaa haweentii waa tuhuntaye afar markhaati keen sooma haddaad keeni weydana licaam baa la dhihi lahaa waa la marin lahaa laakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam uu qanciyay xayele war cad oo zinan haweentu way zinaystay kuma salaale xogaa sarbeeb buu maray macna sidaas weey baabu al-iddati iddadi baabu yah wal ihdadi wal istibra'i wa ghayr dhalik وصدح مسأله أو صدح معناها يعني الرموت بابوي العدة عدد وحوي ومدد أي هوين تسوغيسو هوين تلقى دنتي أما هوين تلفري ama midda la fasaqay ama midda quluca ku tagtay muddada ay sugayso inta ayna weli guursanin saas macnaha intayna guur labaad gelin muddo ay laasim tahay inay sugto ayaa ciddada la yidhahdaa ayib ixdaadkana waxaa la yidhaahdaa haweenta laga dhintay ama keyrkeedba inay ka tagto waxyaalaha ziinada ah iyo waxyaalaha ududgoon iyo waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan muddo iyadana mucayan ah yani muddo mucayan ah inay waxyaalahaas ka fogaato ixdaad baa layidhahda waxaa layidhaha isbasaasin baa layidhahda isbasaasin oo waxyaalaha udgoon waxyaalaha laysku qurxiyo tafaasiishadu way imaan doontaa waxaase iyaduna ka fogaanaysa ixdaad baa layidhahda isbasaasinta way macnaha istibraagana waxaa la yidhaahdaa waa talabu lbaraa'a haweenta raximkeeda iyo makaankeedu inuu madhan yahay oo uusan ilmo ku jirin in la dalbo inta badanna waxaa loo isticmaalaa istibraaga waxaa loo isticmaalaa addoommada oo addoonta markaad ama soo iibsato ama inta jihaad la galo lasoo qabsado aad sidaa ku hesho hadday aynan nin hore lahaynna dhib ma leh markaaba waad xasiisan karta hadday nin hores lahaan jirtayna ayadoo la hubinin inuu uurkeedu maran yahay uma galboon galmoon istibraa baa marka la yidhaahdo see lagu hubin waa inay caada caado hesho markay caado hesho wax caddaanaysa inuu uurkeedu maran yahay lianna sida qaalibka haweenka uurka leh ma caadoodaan sooma haweenay aan uur lahayn bay caada ka timaadaa naadir baa la arkaa haween uur leh oo haddana dhiig ka imaanayo fuqahaduna way ka doodaanoo dhiiggaasi ma xayd baa mise ma ah masalo niqaashkeedu caadi ahayn waa taa hadda geli mayno laakiin muhiimadda istibraagu waxa weeyaan uurku inuu maran yahay oo la raadiyo way macna wagayri dalika iyo wixii lamid عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية قولنا مقع عليه سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست ويد bacda wafaati zawjiha ninkeeda dhimashadiisa kadib bilayaali lhabeyno ninkeedii markuu dhintay lahabeyne kadib bay dhashay ayb fa jaa-at waxay timid annabiya nabiga u timid sal ly aslam fasta'danathu markaasay idan nabiga weydiisatay waxay idan warsatay oy fasax weydiisatay an tankixa inay guursato fa adina markaasuu nabigu idmay laha iyadii waa u idmay fanakaxat way guursatay rawahu al-bukhari baa wariyay واصل حديث اصل كيسنا في الصحيحين بخاري ومسلم بكو يلا لفظه ولفظه مسلم لكن لبدوده حديثك way soo saareen طيب وفي لفظ لفظ كلا waxa ku sugan oo bukhari wariye way macna annaha iyadu وضعت ويدكتي ويدجisay ilmihi way umushay bacda wafati zawjiha ninkeedii dhimashadiisa kadib bi 40 layla afartan bari ninkeedii markuu afartan beri mooto yahay kadib ayay dhashay sidaana waa lafdi kale wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo limuslim muslim u sugnaaday qaala azuhriyu zuhri wuxuu yidhi walaa araa wax dhiba uma arko walaa araa ma arko ba'san wax dhiba uma arko an tazawaja inay guursato walxaal hiya iyadu fii damiha ay dhiiggeedii ku dhex suganta markay dhasho ayadoo dhiiggii dhalmada weli ku jirta oo aan ka qabaysanin inay nin kala guursato ay mehersato wax dhibo uma arka buuri zuhri غير لكنسه أنه لنكاسي dambe لا يقربها udhawa غير لكنسه أنه isagu لا يق... أنه أمر يشأنيه لا يقربها udhawaan maayo زوجها ninkeedu waa kan dambe guursaday حتى تطهر إلى أي ظاهر noqoto dhiigii caado dhiigii dhalmada ay ka qabaysato yani meherku wuu qaban oo wuu mehersan karaa laakiin de galmadii waxay ku xidhan tahay inay dhiigga ka qabaysato sooma ayib uma dhowaanahayo ilaa ay dhiig ka qabaysato yidhi ayib imaam zuhri baa sidaa hadalkaa iskale xadiidkan wuxuu ahaa gabadhaasi subaycat alaslamiya ninkeedii baa ka dhintay markuu dhintay wax yar ka joogtay ayay waxay bilowday inay isqurxiso Eh, ay guur isu diyaariso nin la yidhaahdo abu sanaabil ibnu backak oo saxaabada ka mid ahaa ayaa marka wuxuu idhaa maxaad rabtaa seed rabtaa ta inaad guursadaan rabaa ma adigoo ninkaagii mar dhow dhintay haa wuxuu yidhi walle inaanan guursanayn ilaa afar bilood iyo toban beri ay ku marto maxay tahay waxaad sheegaysa markaasay soo tagto nebiga u timi sal lla alay slam rasuulka ilaahay abu sanaabil sidan uu yidhi aniguna guur baan rabaa markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal ly slm guurso abu sanaabil warkiisa waxba kama jire guurso buu nabigu ku yidhi sal ly slm xadiidku marka xadiidkaas wey ayib waxaa riwaayaadku aada isugu khilaafsan yihiin muddada ay guursanayso ama ay weydiinayso ay su-aasha u imaanayso muxuu ahaayey mudd intee ka soo wareegta ninkeeda dhimashadiisa ah ayib waxaa dhihi lahaa markay dhalayso markay dhalayso iyo dhimashada ninkeeda intee u dhaxaysa bay riwaayaadku aada isugu khilaafsan yihin riwaayaadka qaarkooda bukhaariiy muslim ay soo saareen waxay leeyihiin bilayaalin ayagoon qaydin habeenlo ayib riwaayaadka qaarkood waxay ku qaydayaan afartan habeen riwaayaadka qaar waxay ku qaydayaan qariiban min cashri layaalin toban habeen wax ku dhow oo iyadana bukhaari baa soo saaray riwaaya axmed axmed uu soo saarayna waxay leedahay bihamsi cashrata leyla shan iyo toban habeen adiga warka tirada u dhaxaysay xilligaa ay dhashay iyo xilliga ninkeedu dhintay tiradaasi muddadaasi intay ahayd riwaayaadka iyo alfaaddu way isku khilaaftay xugun badanse kuma sii jiree mas'aladu waxa weeyaan haweenta uur kale ee laga dhintay ciddadeedu maxay tahay maxay ku cidda tirsanaysaa xadiidku wuxuu inoo sheegay waxay ku cidda tirsanaysaa inay umusho ah, mar alla markay umusho walow ninkeeda dhimashadiisa kadib daqiiqadaba ha ahaato markaado ciddadii way ka baxday dhimashada wayna guursan kartaa sidaana waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi waxaana kutusaysa cumuumka aayadda qur-aanka wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna inkastoo aayadu suuraddu ay ka warramaysay dumarka la furay haddana cumuumkeeda ma kala qaadin dumarka la furay iyo kuwa laga dhintay labadaba ciddadoodu muddada ay sugayaan guurka waa inta ay ka dhalayaan mar hadday dhalaan ciddadii way ka baxeen wayna guursan karaan intay dooniba ha dheeraata ha gaablaan saas macna sidaana waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan saxaabada taabiciin saasay ku tageen afarta imaamna sidaasay mareen laakiin cali bn abi aalibin iyo geyrkiiba waxaa laga wariyaa inay dhihi jireen tactadu biabcad alajalayn labada ajal kolba middoodii fog bay ku cidda tirsanaysa labada cidda maxay tahay labada ajal midi waxa weeyaan waa ilmaha dhaliddiisa midina waa afarta bilood iyo tobanka beriye dumarka laga dhintay loo sheego suurat lbaqara ku timi waladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه أفرت بري أفرت أفرت بلوت iyo tobanka beri intaan la gaarin ay dhashana waa inay muddada ka laaban afarta bilood iyo tobanka beri ay sii tirsatay dheheen haddii afartii beri iyo tobankii beri ay dhammaysato uurkeediisa kadib labada muddo marka kolba midii dheer bay ku cidda tirsan bay dheheen cali ibn abi taalib iyo keyrkii baa madhabkaa maray waase madhab laga xoog badan yahay oo daciif ah xadiidku nafsa wuxuu ku yahay oo aan shaki ku jirin inay mas'aladu sidaas tahayo mar alla markay dhashaba ciddadii way ka baxday ama muddadu ha dheeraato ama ha gaabnaato marka yani wadcu lxamli bay ku cidda tirsanaysaa sidaas weya وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tiri umirat waxa la amray bariiratu bariira waxa la amray an tactada inay ciddo tirsato bialaai xiyadin saddex dhiig inay ku ciddo tirsato rawaxa wariyey ibnu maajah baa wariyey waruwaatuhu xadiidka ruwaadiisuna iqaatu wa laakinahu macluulun xadiidku waa mid la cileeyey wey ibnu cabdilhaadi fi lmuxarar sidoo kale wuxuu le rijaaluhu iqaatun waqad ucilla xadiidka waa la cileeyo cilad baa cilla ku jirto macna bushi baa ku jira ayib alimaam albusiri fii zawaa'idi muxuu aha ibnu maajah wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix rijaaluhu muwathaquun sheekh albanina wuxuu yidhi hada isnaadun saxiix laakiin ibnulqayim fi fii tahdiibi sunan iyo ibnu xajar fii fatxi ilbaari labadooduba waxay leeyihiin xadiidkani wuxuu khilaafsan yahay madhabka caaisha ee caanka masaladan iyo riwaayaadka kale ee ku soo aroortay buu khilaafsan yahayo oo sheegay hal xayda inay ku cidda tirsanayso hal xayda bariina waa taasoo marnayo addoonba ahay toma marka waa tii xorowday ninkeedoo adoon waynu soo marnay ayib maxay ku cidda tirsatay wa la xadiiskani wuxuu leeyahay saddex xayd bay tirsatay riwaayaad kalena waxay leeyihiin hal xayd bay tirsatay khilaafaa marka jira ayib adiga dumarka haweenta haddii la furo saan soo rajaxnayba haweenta haddii la fasaqo ama khuluc oo ninka dalqadaha ay ku heshiiyaan oo intay wax dhaafsado uu sidaa ku furo labadaa goorba waxaa raajix ah hal xayday ku ciddo tirsanaysaa hal mar inay caado hesho bay ciddada kaga baxaysaa haweenta haddii si caadiya loo furo haddii si caadiya loo furo waa la kala qaadaya hadday tahay dumarka dhiigga hela waxay ku cidda tirsanaysaa saddex caado inay hesho saddex caado markay hesho iyadana ciddadeeda waa dhamaysanaysa waa kuwa caadada hela kuwa aan caadada helin oo u ah ama yaraan daraaddeed bayna caadada la helin oo weli mayna gaadhin xilligii caadoon lahayd ama ma ahe caadadii bay dhaaftay ama iyadoo dumarkiiba ka mid a ah xilligii caadada heli jiray bay caadadiiba ka go'day dadna ka tagtay dumarka aan caadada helin ayaguna saddex bilood bay cidda tirsanaya min nisaa'ikum in irtabtum fa ciddatuhunna إن ashhur waay ثلاثة lam واحد a kuwa aan xaylin iyo kuwa يكو ka quustay kuwaasi waa saddex bilood kuwa xaylo caadada helana waa saddex caado sooma waxaa soo hadhay kuwa uur kale oon soo sheegnay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ayagu waxay ku cidda tirsanayaan inay ilmaha umulaan oo ilmaha dhigaan markay ilmaha dhashay iyadoo ciddada ka baxaysa sidaas wey marka ayib وعن الشعبي عن فاطمة مما يدعي الدواء ملح مدى العدد الله يدوى هويري الله فريء العدد الله midaan loo galmoonin ah. way un la meheriyey xadhigun baa lagu xidhay laakiin lamaba arkinba daqiiqaddaa markii la furo daqiiqadda ku xigta waa la meherin karaa taas iyadu warkeed waa iska waa tii aan soo sheegnayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaat uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha wax ciddo idiin tirsanayaan ma jiro mar haddaydaan taabanin oo u galmoonin markaaba way guursan kartaa وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي كور في المطلقة هوانيدي لفري ثلاثا صدح لغو فري هوانيدي تلقدي أقدم بيسيط ما يستطيع بائنة وحي قبرنا النبي كور سيئنو يري ليس لها أمسقنان سكنا ميل أي دكتم ملئ ولا نفقة نفقنا ما إلها آه. نينك كما أي لها biilna kuma leh meel ay degtiyo guri ay deganaatana kuma ay laha inta ciddada ku jirto rawa waxa wariyay muslimun muslim baa wariyey hadda waxaa laga hadlayaa haweenkii markii la furo xuquuq say u leeyihin xuquuq say u leeyihin haweenta haddii dalqad ugu dambaysa lagu furay baa-inatoo ninku uusan ku noqon karin haddiiba la furo muddada ay ciddada ku jirto ninka masruuf iyo biilla kuma leh marashana kuma leh meelay degtana kuma leh iyadaa isdabaraysa haddayna waxba haysanina qaraabadeedii iyo ehelkeedii baa dabari hadduu nin akhyaara yahay yahayoo ka bixiyana taasi waa rakarooni waay taa la diidi maayo laakiin xaq lagu leeyahay ma tahay waay marba hadduusan ku noqon karaynin oy tii ugu dambeysay ku dhammaatay sidaas waay waxaana sidaa qaba oo ku tegay alimaamu axmed iyo isxaaq iyo daawuud iyo culimmada xadiidka oo waxay yidhaahdeen nafaqana kuma leh suknaana kuma leh taasi waa mid ah khilaaf baa ka jiro qaar baa labadaba u sugaya xadiidkan faatima bay diidan yihin oo cumar iyo ragle baa diidi jiray xadiiska oo waxay dhihi jireen qur-aanka inay suknaa leedahay buu sheegay nafaqana leedahay ilaahay kalaamkiisa uga tegi mayna haweeney hadalkeed oonaan ogeyn ma halmaantay mise way xifdiday ah, marka qur-aanku wuxuu ka hadlayay gabadhu arrinta sheegaysa nebiga ka sheegaysa labada sale kale marka fuqaada qaar baa qaba inay labadaba leedahay sidaa garanaysaana maalik iyo shaaficina waxay ku tageen waxay leedahay meel ay degenaatay ku leedahay laakiin nafaqa kuma leh saasaa madabku shaaficiga maalig iyo shaafici way kala qaadeen macna nafaqo haabay dheheen kuma laha laakiin meelay deganaato way ku leedahay bay dheheen kulli warkaasuna isku soo duuduube xadiidkaa waxaa soo a laysa lahaa sukna walaa nafaqa ayib hadday haweenaydu rajciyo tahay oo inta la furay ay ciddadii rajciyada ku jirto ciddadii rajciyada ay ku jirto oo ninku uu ku noqon karo dalqadii koowaad buu ku furay wuu ku noqon karaa ciddada intay ku jirto dalqadii labaad buu ku furay wuu ku noqon karaa ciddada intay ku jirto muddadaa iyada ah xugum xaas bay leedahay wabitaali biilkeedana way leedahay nafaqadeedana way leedahay meelay degtana way leedahay marashadeedana way leedahay intii xuquuq ay haweenay lahayd bay leedahay saas macna waa haddii aad rajcidadeedu rajciyo tahay hadday baa-ino tahayna sida xadiidku uu ku tusay ee axmed iyo daawuud iyo ay ku tageen iyo isxaaq iyo masax وعن أم عطية رضي الله عنها anna rasuul allahi sal alay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi laa tuxiddu isma basaasiso imra'atun haweeney waa khabar bimacna alamri ah ama laa tuxiddu laa tuxidda yeena isbasaasinin imra'atun haweeney calaa mayitin meyd korkii yeena isu basaasinin fawqa halaain saddex beri wax ka badan ilaa calaa zawjin nin korkii mooye arbacata ashhurin bay isaga isu basaasinaysaa afar bilood wa casharan iyo toban beri ayb walaa talbasu ma xidhana walaa talbasiinan xidhanin haweenaydaa isbasaasinaysa ee ninkeeda macnaha uu ka dhimtay ee ninkeeda muddadii ciddada ay ku jirtay isu basaasinaysa laa talbasiina xidhanin thawban marayayna xidhanin masbuuqan oo la rinjiyeeyey ah, yani waxa way rinji la geliyey way macnaha ayb illa thawba casbin marada noocaasa mooye thawba casbin waa nooc marada ka mid a maryo casbi waxaa la thawba casbi waxaa la dhihi jiray waa maryo yaman ka yimaado maryo yaman ka yimaado yacni marka hore inta aan la rinjiyeynin oo rinjiga iyo midabka la gelinin ayaa la soohi jiray marada khasli baa lagu samaynaya waa la soohayaa dunteedaa la isgelinayaa waa la dhamaystiraya marka la soo kadib ayaa markaa kadib waxaa la gelinayaa midabka irinjiga la gelina marka maryo noocaasa ah, thawba casbu la dhihi jiro yaman bay ka imaan jireeno maryo khaas yahay kadib macna yay ahaan jireen macna ayib waxaana ay leeyihiin culimadu waa maryo aan loo qaadan jirin ziino iyo qurux looma qaadan jirin maryo un dumarku isku asturi jireen ama astur loo qaadan jiray laakiin aan isqurxin loo qaadan jirin thawba casbinta marka maradaasa leedahay ayib walaa talbasi il xidhanin thawban masbuuqan oo la rinjeeyey rinjeeyinta waxaa laga wadaa bay culimmada qaarkood leeyihiin yani cusfurka ama zacfaraanka dharka la geliyo wey iyo rinjiga kaleba oo waxay leeyihiin waxaa loo diiday liziina maryaha la rinjeeyey ee rinjiga quruxsan la geliyey ee midabada dhallalaalaya leh ee macnaha midabada la midabeeyey taa iyadaa wey macnaha saas daraaddeed ba qaarkood waxay ka soo reebaan maalik iyo shaaficiya waxay ka soo reebaan marada madow mooye oo hadduu rinjiga la geliyey iyo midabku madow yahay ziina ma aha bay leeyihin ayib walaa taktaxil yayna indha kuulalin ah, indha kuul yayna marsanin walaa tamasa yayna taabanin diiban wax udgoon iyo cadar iyo barfuuna yayna taabanin ilaa idaa tahurat inay daahir noqoto mooye ah, inay intay caada ku dhacdo caadadii iyo dhiiggii ay ka daahir noqoto mooye oo nubdatan bay markaa isticmaalaysaa waay nubdatan gabal ama qeyb oo min qustin aw adfaarin ah. ah qustiga iyo adfaarku waa laba nooc oo caan ahaa oo ka mida uunsiga bukuurka uunsigan macnaha waxa wey dumarku isku uumiyaan oo isku udgiyaan laba noocoo ka mida waay qustiguna nooc buu ahaa adfaarkuna nooc buu ahaa saas maana marka nebigu sal lla alay slam wuxuu yidhi ilaa wax udgooniyeyna taabalin ilaa markay daahir noqotoy qabaysato mooye hadday caadada markaa ka daahir noqoto waxaa loo ogol yahay inay uunsiga isticmaasho qustiga ama adfaarka oy isku udgiso ilan caadadii iyo dhiiggii iyo xubinkii udguntiisii iyo daahirintiisii bay qeyb ka tahay markaa xaaladaasu nabigu u ogolaa sal laga soo reebay muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray وهذا كان لفظ مسلم مسلم لفظي سوى ولي ابي داوود ابو داوود وحا اسناده والنسائي النسائي وحا اسناده ومن الزياده اما من الزياده حال كميدها وحا اسناده اني يلهدين ولا تخطب يلن علاما لل ها يعني ابو داوود والنسائي بيقول الحديث كوريي waxayse siyaada ku dareen walaa takhtadib haweenta ku jirta muddadii ciddada ee laga dhintay yaysan cilaan marsanin ziyaadadaasi waa ziyaada saxiixa waay xadiidu ummu salama cinda abi daawuud wannasaa-i sidoo kale way ku sugan tahay marka yaynan cilaamanin iyaduna waa sax walilnasaa'iyi nasaa-i keligii waxaa u sugnaado uu isaguna ziyaadiyey walaa tamtashid yayna shallaysanin yayna feedhanin oo shallaysanin siyaadadaasi iyadana waa ziyaada saxiixa iyadana sida uu sheekh albaani caleyh raxmat uu leeyahay iyaduna waa ziyaada saxiixa طيب لماذا الزياده دمبا ولا زياده صحيحه تفضل حديث المسائل بينه فائده وسنده كباري وحوي haweenaydu in ay isbasaasin karto oo waxyaalaha udgoon iyo waxyaalaha quruxda ka fogaan karto ruux qaraabadeedoo dhintay sababtii aabbaheed walaalkeed hooyadeed way isu basaasin kartaa laakiin waxay muddo isu basaasin kartaa saddex beri iyo wixii ka yar saddex beri ugu badnaan ayib intaa waa loo ogolya intaa wixii ka siyaasan waa xaaraam laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir baa lafdiga xadiis ku xadiis kale haweenay allah iyo maalinta aqalo rumaysan uma banaana inay ruux isu basaasiso dhimashadiisa wax ka badan saddex beri ilaa ninka mooye ayib tasanaas marka iyadoo iska cad ama ninka isaga waxay isu basaasinaysaa oo laazim ah oy ka fogaanaysaa ziinada iyo waxyaalaha quruxsan iyo waxa la isku qurxiyo iyo waxyaalaha udgoon afar bilood iyo toban beri waana ka qur-aanku sheegayo waa muddada ciddada waaladiina yatawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa dumarka laga dhintay oo dhan baa galaya allaahumma midda uur kale mooye oo soo ka soo hadalay mooye inta kalena halkaas galaya muddada iyada ah baan marka loo ogolayn guurna loo ogolayn shukaansina loo ogolayn sheeko guurna aan loo ogolayn waxaa kaloo loo ogolayn sidoo kaleeto waxyaalahan ee xadiisku uu sheegay oo maryaha qurqurxsan dhalaalayo dumarku isku qurxiyaan looma ogola waxaa kaloo loo ogolayn indhakuusha inay indhakuulato oo waa ziino waay lama ogola udgoon oo dhan baan loo ogolayn ama ha ahaado muxuu ahaayey cabar ama barfuun ama kareem ama ha ahaado wuxuu dhiji saabuun wixii udgoon oo dhan baan loo ogolayn ayib ayadana waa laysla ogolyahay hal mar baa loo ogol yahay oo uunsiga loo ogol yahay waana marka ay ka qabaysato dhiigga ka qabaysato waxaa kaloo xadiidku inoogu daray ma indha kuulanayso waxaan dhihi lahaa ma cilaamanayso iyadana cillaanka looma ogola leanna waa ziinada dumarka cillaanka looma ogola labiska kiisa quruxsanna looma ogola ooy ka mid yihiin dahabka iyo waxyaalahan dumarku ay xidhaan ee ziinada ay u xidhaan cillaankana looma ogola iyo wixii baabkiisa ku yimaado jidhka ay saaraan oy ku qurxiyaan iyadana lafdiga nasaa-i waxaa kale uu ku daray oon loo ogolayn inay shallaysato ma saliidaysan kartaa waaye wax xadiidoo ku asaxay inaysan saliidaysan karaynin lama hayo fuqahaduna way isku khilaafsan yihin qaar waxay leeyihiin iyayna saliidaysan qaarna waxayna saliidaysato ma qabaysan kartaa si caadi caadiya iyadoo shallaysanin wax diidahaya ma jiro inay qabaysan karto wax diidahaya ma jiro ayib arrimahaas marka iska ilaali wixii ziina ah oo dhar laysku qurxiya ama jirka qurxintiisa indhakuul cilaan waxaan loo ogoleyn inay guur iyo shukaansi gasho muddada ciddada ku jirto wahaakada ayib wacan ummi salamata radi allahu canha qaalad waxay tidhi jacaltu waxaa yeelay bay tidhi calaa caynii ishayda korkeeda waxaa yeelay sabiran sabirku waa nooc ka mida ah indhakuusha ishaa waxaan marsaday bay tihi indhakuul bacda an tuwufiya markii la oofsaday kadib abu salamata abu salama markii la oofsaday kadib abu salaam markii loo ofsaday kadib ayaan waa ninkeedii waay ayaan indhaha indha isha waxaan marsaday tindha kuul faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innahu isagu yashubbu wuu cireeyaa alwajha wajiga ah ee fala taj'alihi hayelin ama yashubbu dal yareemiya fiirmi sid binnahaari maalintiina ka siib yacni sabirka noocan indhakuusha ah wejiga ayuu yacni cireeyaa mise wuu dhallinyareeyaa marka ha yeelin oo ha marinin wejigaaga oo indhahaaga ha marinin ilaa habeenkii mooye maalintiina iska tirtir saasaa lagu yidhi walaa tamtashitii ha shallaysanin bitiibi ha ku shallaysanin saas way macanaha ku shallaysanin wax udgoon oo qeyd waxaa lagu xidhay xadiiskii lafdigii hore nisaa wuxuu walaa tamtashitii mutlaq ahaa shallo oo dhan ha u dhawaan shallays tana waxay tiri walaa tamtashitii bitiibi oo marka waxaa laga fahmayaa wax kale hadday ku shallaysato in la ogol udgoonka uu la diiday macna walaa bil hinnaa'i ha ku shallaysani fa innahu mahayla isagu khidaabun wa fa innahu khidaabun wa ilan qultu waxa yiri bi shay'in maxaan amtashit amtashitu ku shallaysan rasuul allah shaygee baan ku shallaystaa qaala nabigu wuxu sal ly slm bisidri gobka gobka isticmaalo saabunahaan bay isticmaali jireen rawaxa wariyay abu daawuudda baa wariyey wannasaa'iyu nasaa'i baa wariyey kadalika bayhaqi waa soo saaray wa isnaaduhu sanadkiisuna xasanu weeyaan buhi xaafid hada laysa bixasan isnaaduhu xasan laysa bixasan xaafidka hadalkiisaasi sax maaha xadiidka sanadkiisu waa daciif afar cilaana ku jirta cilada koobaadi waxa weeyaan mugiiratu bnu daxaaq nin lahahdaa ku jira oo majhuul ah cilada labaadna waxa weye umu xakiim bintu asiid baa ku jirta iyadana majhuulad ah iyada hooyadeedu majhuuladuna way ku jirtaa marka waa musalsal bilmajaahiil see buu marka xasan ku noqon karaa waay waa qariib waxaa kaleeto cillo saddex afraad ah makhramatu bnu bukayr ibnu ashaj nin la yidhaahdo ayaa aabihii xadiidka ka warinaya mana uusan ka maqal aabihii ee kutubtii aabihii buu helayo markaasuu axaadiista ka sheegi jiray inqiaacaasina waa ku jira ayib cillo afraad baa jirta shanaad baan dhihi lahaa cillo shanaad buu qabaayo waa nakaara fi lmatni matnigiisa nakaara ku jirto wuxuu khilaafsan yahay xadiidka saxiixaynka ku yaala min saas darmadee xaafid lafdiisa xaafid ibnu xajar lafdigiisa wuxuu leeyahay fi talkiis wa ucilla bima fi saxiixayn can zaynab binti ummi salama xadiidka waxaa lagu cileeyey xadiid kaloo ka xoog badan oo saxiixaynka ku yaala oo uu ka horyiin baa lagu cileeyey oo xadiiskaasi muxuu yahay waxay tidhi zaynab ummu salamaan maqlay bay tihi waa hooyadeed oo tidhi جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويني بها نبي أتمت وحديث كي نوصل سعودية كان كذب بيوان haweeney baa nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas waxay tiri ya rasuulallah inna ibnati tuwfiya anha zawjuha gabadhayda ninkeedii baa laga oofsaday ninkeedii waa dhintay waqad ishtakat caynuhaa ishana way ka jiranta ishana way ka jiranta afa aktaxiluhaa ma u indhakuulaa ila indhakuusha waxay ku daaweyn jireen indhahay ku daaweyn jireen markaasaa nabigu wuxuu sal ly slam laa maratayn laba goor buu sidaa nabigu ku celi sal ly slam laa maya xadiidka ummu salama ee fi saxiixayn ku sugan marka muxuu leeyahay haweenta habeen iyo maalintoona haddii laga dhintay indhakuun looma ogola kanina muxuu yidhi habeenkii ku indhakuulo maalintiina iska tir soo ma ayib xadiidku marka isagoo sanadkiisu dacfigaa badani ku jiray cilooyinkaas buu haddana wuxuu khilaafsan yahay xadiidka fii saxiixayn ku yaal xadiidka noocaasoo kale waa xadiidka ay fuqa ay muxadisiintu yidhahdaan waa munkar saas macanaa ومنكر يعني ضعف جيز وشديد ضعف السند هي مخالفه اسكو درسد ساس معنى ساس رد الحديث كان حديث قال ماها وحا ضعيف عبد الحق الاشبيلي منذري ابن حجر لفتيس في التلخيص الحبيب وهو ضعيفنا ماشي هو هلكن كو يلي اسناده حسن تلخيصه هو ضعيف شيخ الباني وهو ضعيف في ضعيف ابي داوود ساس بلاد وهو ادو غريب سيد الشيخ والله يابي تح وحميله وحال يابله waxaan dhihi lahaa waxaa la yaab leh taxsiinka xaafid ibn xajar sanadkiisa halkan ku taxsiiniyey waa masale hariiba wa laakin likulli waxaa la dhahaya likulli caalimin zalla wa walikulli farisin kabwa ninaan il duufin ma jiro xadiidkaasi marka xadiis sugan maaha wabitaali axkaamta uu faa'iideynayo waxay khilaafsan tahay axaadiista saxiixa ah axkaamta ay faa'iideynaysanayso waxna laga qaadan maayo macna وعنها رضي الله عنها وحال غور ام سلمة ان امراه هويني قالت وحي تري يا رسول الله رسولك الله in labnatii gabadhaydii maatad waa dhintay canha xaggeeda waxaa ka dhintay zawjuhaa ninkeedii waqad ishtakat wayna sheegatay caynuhaa isheeduna way sheegato ishay ka xanuunsan afa nakxaluhaa ma uu kuullaa qaala nabigu wuxu uhi sal ly sl maya muttafaqun caleyh haweentan laga dhintay inakuulinaan loo ogolayn waa maxalu itifaaq waa laisla ogolay ayib gabadhaasi nebiga markay su-aashaa weydiisay ayay ku celcelisay markaasaa nebigu wuxuu yhi sal ly wasalam قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد أو تحد على زوجها سنة إسلام ككهر midkiin markay ninkeedu ka dhinto hal sano oo kaamil ninkeeda isu basaasin jirto thumma tarmi ala ra'si sanati al-ba'ra sanadku markuu dhamaado sanad u go'ana saalay tuuri jirtay nabi sallallahu alayhi wasallam ma haddo alla idin ka fududay afar bilood iyo toban bari la idin ka dhigay baad yaad adkaysan laadii oo leedahay awrinda kuulo waxaad ahaan jirteen baad is ogtihiin ha ah, sala jirta waxaa laga wadaa zaynab baa la weydiiyey taabiciyada la weydiiyey waxay tiri waxay ahaan jireen jahiliyadii haweentu markii ninkeedu ka dhinto waxay la gelin jiray geli jirtay guri buul ah oo aad u xun guryaha la ku yaala kuwa ugu xun baa la gelin jiray guri cidhiiriya oo xun ayaa gel la dhihi jiray gurigaasay geli marka xifshiga gurigaa markay gasho qabays iyo muxuu ahaayey wax udgoon iyo kulli baa laga ilaalinaya ka bixi mayso meeshaasay ku dhididi oy ku rafaadi oo isku uri hal sanay meeshaa ku jiraysaa hal sano markay meeshaa ku dhammaysato ayaa laga soo saari markaasaa waxay u keenayaan eh, dabeer ama neef ari ama digaag markaasay isku masaxaysaa ku riganaysaa waxay leedahay neefka iyo noolaha ay ku rigatay markaba naftaa ka dhici wada noolalah iyagu markaa kadib markii meeshii laga soo saaro oy noolahaasi ku rigato oo ismarmariso kadib ayay intay saalo u dhiibaan bay dhahayaan saaladan tuur saaladii bay qaadaysaa markaasay tuuraysaa sidaasay kaga baxaysaa ciddada marka waxaasaabaad ahaan jirteen islaamka ka hore afar bilood iyo toban beri indhakuul baa lagaa kari la'yahay gabadha indhaha xanuunahay naa joog baa lagu yidhi jooji warkaas saas man xadiidkaasi marka wuxuu faa sidoo kale haweenayda laga dhintay inaan loo indhakuuli karayn iyaduna xataa hadday xanuunsato inaan indhakuul loo marin karin hadda dee daawooyinkii galaaho badane indhakuul waxba lagala dooni maayo wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi tulliqat waa la furay khaalatii habaryartay baa la furay فأرادت وحي دونتي أن تجد أم أن تجد إني قوسة نخلها تمرتها إني مرها كسو قوسة يعني الجذاك وحل إلى هذا إن تمرت قيدها تمرتها لغا قرو مرها لغا قرو فأرادت أن تجد أم تجد نخلها تمرتها إني مرها كسو قرتي دمعي فزجرها waxaa ka reebay oo u diiday rajulun an takhruja ila bahr la joog waa lagu furay guriga warbeertan soo goosto cagta u dhig فأتت النبي النبي قلت صلى الله عليه وسلم فقال وحوري بلى اسكب داي جذي نخلك تمرتادا جيدها تمرتا ميرها كسو قوس سو قرو سو قوس ما لغيد بعيل فانك ادغو عسى وحد مدنتو لغا يابا ان تصدقي الى صدقيسته او اما ستفعلي الى سويس معروفا ولا الى سويسه مرادات بيرتي سو قوسته سو شقيسته inaad wax sadaqaysato ood wanaag samaysaa dhici karayse kac beertaada soo goosu ku yidhi rawahu muslim baa weli xadiidkan wuxuu faa'iideyey haweenta laga dhintay waxaa la yidhaha haweenta la furay haweenta la furay gurigeeda inay joogto waay asalku waa saas ila qur-aanku waa ka yidhi laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishati mubaya guryahooda aada ku furteen ha ka saarina niman ardaalla baa jiro oo habeenku furaba guriga ka eriyay ah, habeenkaaba guriga bari mayso raakac tag buu leeyahay war xaggee aadi waa xaaskaagii haweentan waa reerkaagii mas-uuliyad baa kaasan xataa haddaad furtay ciddadaba hadday ku jirto waa xaaskaagii waa reerkaagii taas waa xuquuqdii bay leedahay sidaas daraaddeed laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna ha ka saarina walaa yakhrujna ayaguna yayna bixin gurigooda ha ku ciddo dhammaysteen hadduu ku noqdona khayr haddii kalena meesheedan ku xigta dhamaysto macnaheeda ma waxaa laga wadaa xataa hadday dan yeelato ma bixi karta miya maya hadday dan leedaha way bixi karta xadiiskaa noo faa'iideeyey hadday beer soo goosan hadday soo danaysan dan muhima way u bixi karto way soo danaysan laakiin waa inay gurigeeda deganaataa laga wadaa way macnaha jumhuurulculamaa waxay qabaan inay bixi karayso maalintii mutlaqan laakiin habeenkii way diidayn habeenkii waxay leeyihiin maya laakiin maalintii hab way bixi kartaa way soo dalaysan karaysaa macna saas weeyaan qaarna tafsiil bay gelinayaan oo culimada ka mid ah macna وعن فريعة بنت مالك فريعة بنت مالك أبو سعيد الخدري ولالك ولالك ولالاها آه. أبو سعيد الخدري ولا شوى أن زوجها منك ذي خرج وبحي fii talabi acbudin addoommo raadintood buu u baxay oo lahu isaga u sugnaaday addoommo kuwiisaa cararay markaasuu ka daba tegey faqataluuhu markaasay dileen intuu meel ku gaadhay ayay intay isu qabteen bay kow ka siiyeen iyagina way sii carareen qaalad waxay tidhi fasaltu waxa weydiiyey rasuulalahi sal ly sl rasuulka waxa weydiiyey an arjica inaan noqdo ilaa ahlii ehelkayga inaan ku noqdo war haddii ninkii layga dilay hada dadkan ka dhashay rasuul ilahi aan aadaan idhibet maxaa yeele fa ina zawjii ninkaygii lam yatruk mu uusan tegin lii aniga maskanan meel aan deganaado oo yamlikuhu isagu uu leeyahy walaa nafaqata biilna muusan walaa nafaqatan biilna iigama tegin guri uu leeyahoon deganaadana iigama tegin biil iyo nafaqo aan biishana iigama tegin saas daraaddeed rasuul ilahi aan qaraabadaydii iska aaday qaala nabigu wuxu uri sal ly sl nacam haa kactag falamaa kuntu markaan ahaaday bay tidhi fi lxujrati qolka qolqololkii ka mid ah. a ama masaajidka ama qol markaan galay oy sii socoto ayuu naadaanii ii dhawaaqay soo celiye bu faqaala nabigu wuxuu ku yidhi sal ly sl markii loo keeno la soo celiyey umkusii nagow fii beytiki gurigaaga joogoo ku nagow xataa yabluqa ilaa uu gaadho alkitaabu kitaabkii ajalahu muddadiisa ilaa uu gaadho maxaa laga wadaa xataa yabluqa alkitaabu ajalahu ciddadu ilaa ay dhammaadkeeda gaadho waa saas maana ilaa ciddadaada aad dhammaysato gurigaaga joog buy qaalad waxay tidhi factadadtu factadadtu waxaan ku cidda tirsaday fiihi gurigii dhexdiisa arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban gurigii isaga ahaa kiru ahaa taqriiban mise waa la siimaa qaalo macnaha wuxuu ugu jiray ixsaan ahaan labadu way dhici karta laakiin muusan lahayn meeshii bay ku cidda dhammaysatay qaalad waxay tidhi faqadaa waxaa xukumay bihi arrinkaa bacda dalika markaa kadib cusmaanu cusmaan baa xukumay xilligii cusmaan baa masaladan u kala dhacday marka gabadhan furayca ayuu cusmaan soo weydiiyey markaasay u sheegtay sidaasuu cusmaan isaguna qaatay oo xukumay saas macnaha oo haweeneyda laga dhintay meeshii ninkeedu kaga dhintay inaysan ka tegi karin ilaa ciddadu ay ka dhammaato kama guuri karto guriga kumana tegi karto ayib akhrajahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey والأربعة يا أفرتي باوري وصححه وحا الصحيحية حديث الترمذي والذهلي يحيى الذهلي محمد بن يحيى الذهلي شيخ بخاري مسلم وابن حبان ابن حبان إيه والحاكم إيه وغيرهم ذهبي با كم ذا وقوة فقي أبو الحسن بن قطان با صحيحيي وحول الردي عبد الحق الإشبيلي ابن حزم وحديث عليي ولا مضى الرديي رجع صحيحيي وحكم ذا حديث ابن عبد الهادي في المحرر وكذلك ابن القيم وآل بن نصري حديث شيخ الباني عليه رحمة الله kutubtiisii hore xadiidka wuu ku daciifiyey waase ka noqday oo markii dambe wuxuu ku dambeeyey inuu xadiidka saxiixiyey irwaaga wuu ku daciifiyey kutub kale horena wuu ku daciifiyey laakiin mm, kitaabkiisa la yidhaahdo asilsila daciifa xadiidka raqamkiisa shan kun iyo shan boqol iyo sagaashan iyo toddoba xadiidkaa markuu ka hadlaayo ayuu ku keenayaa uu leeyahay xadiidkaasi irwaagan ku daciifiyey waxaana iisoo baxday inay khalad ahayd xadiidku waa xadiid saxiixa wuxuu leeyahay ibnulqayim baan ka faa'iidaystay baxfigiisa xadiidku marka waa xadiid saxiixoo sugan xadiidu fureycata bni malikin saasuu sax ku yahay wuxuuna faa'iideynayaa haweenta laga dhintay in aysan meeshii lagaga dhintay ka tegi karin ilaa ciddada ay dhammaysato diil iyo guri iyo meeluu deganaada xataa hadduusan uga tegin meesheedaa risiqeedii wix ilahay ku siinay ha joogto way macana sidaana waxaa qaba jumhuurul culamaa oo afarta imaam ay ka mid yihiin sidaasay mareen hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa